بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال شيخ العلامة أحمد بن عمر الشاطري رحمه الله تعالى شروط الجماعة هذه مدني شروط الجماعة وجماعة شروط دي هل كان شيخ رحمه الله تعالى وحدون وقهد له jamaacada iyo shuruudda ay ku ansaxayso shuruudu ljamaacati jamaacada shuruuddeedii halaaثata cashara saddex iyo toban shardigood qof marka aada salaad ku xidhanaysid oo aada jamaaco aada la tukanaysid waxaa shardi ah shuruuddan saddex iyo tobanka ah in jamaacadaadu ay oofsato haddii saddex iyo tobankaa shardi shardi ka mid ah jamaacadaadii laga waayo salaadaadii ma ansaxayso allaa yaclama waa inuusan ogaanin alma'muumu ma'muumka qofka imaamka loo yahay waa inuusan ogaanin butlaana salaati imaamihi imaamkiisa salaaddiisii salaadda buritaankeedii waa inuusan ogaanin shardiga ugu horeeya waa inuusan ma'muumku ogaanin imaamka salaadiisii inay burtay haddii aad ogaato imaamkaaga salaaddii inay ka burtay ee salaaddii maba ku xidhan kartid jamaacadaadiina ma ansaxayso waxaa waajib kugu noqonaya inaad salaadii ka goosatid si gooni ah aada markaa u tukatid ayaa waajib kugu noqonaya marka biأyi wajhin min alwujuuh almubdila wejiyaalka salaadu ay ku burto wejigay doontaba imaamku ha uga burto marba haddii imaamka salaadiisii aada ogaatay inay burtay taadii waa inaad ka goosatid leanno ma ansaxayso walaa yactaqidahu ayilbutlaan buritaanka salaada imaamkiisa waa inuusan caqiidayn ma'muumkii waxaa kaloo shardi ah ma'muumku inuusan aaminin ama uusan caqiidayn imaamka salaadiisii inay burtay haddaad aaminsan tahay salaadda imaamku inaysan ansaxaynin dee salaadba kuma xidhan kartid marka tusaale ahaan waxaa ka mid ah waxaad isku khilaafteen qiblada itijaaheedii qiblada itijaaheedii ayaad isku khilaafteen oo labadiinniiba inta qibladii ka jahwareerteen waad safarteen oo xilliyada safarka inta badan itijaahaas iyo jahwareerku wuu yimaadaa waad safarteen qofna wuxuu yidhi qibladii aniga dhinacaasi ila ilata adna waad ku khilaaftay waxaad tidhi dhinacaasi qiblo ma ahan halkaasay aniga iga tah qiblada in loo tukanayo iskuma xidhan kartaan labadoodii labadii salaad iskuma xidhan kartaan leanna qof walba qofka kale wuxuu aaminsan yahay salaadiisu inaysan ansaxaynin oo meelan qiblo ahayn inuu salaadii uu u tukaday ayuu qof walba qofka kale uu ka aaminsan yahay waxaa kaloo yacni la mid ah mas'aladan haddii biyihii ay isku khilaafaan labada qof biyahani waa daahir iyo biyahani daahir ma aha waa mutanajis wuxuu marka ku weyse qaatay imaamkii biyo adigu aad aaminsan tahay inay nijaas yihiin ayuu imaamkii ku weyse qaatay salaaddii kuma xidhan kartid salaaddii kuma xidhan kartid walaa yactaqida waa inuusan caqiideyn wujuuba qadaa'ihaa salaadda qadaheeda qadaha wujuubkiisii calayhi calى alimaami imaamkana inuu qaduhu uu waajib ku yahay waa inuusan caqiideyn waxaa kaloo shardiga in aadan caqiideyn salaadan uu hadda tukanayo imaamku inay waajib ku tahay inuu dib ka soo qadeeyo waa inaadan aaminsanayn haddii salaadda imaamku uu tukanayo ay tahay salaad hadhow uu dib ka soo celinayo oo haddow uu dib ka soo qadaynayo qofkaas salaad kuma xiran kartid leannu salaaddan wuxuu u tukanaa lixurmati lwaqti waa qof xurmatulwaqti u tukanayo salaadiiba wujuubkeedii uusan ka dhacaynin tusaale ahaan maxaa ka mid a ah? faaqidu dahuureyn qof biyona waayey carana waayey salaadii kuma xihan kartid biyana ma haysto caradiina ma haysto wuxuu rabaa sidaa inuu imaamku ugu noqdo laguma xihan karo leanno qofkan biyona waayey carana waayey waxaa waajib ku ah salaadii inuu dib ka soo qaday wa anlaa yakuuna alimaamu imaamku waa inuusan ahayn ma'muuman mid isaga imaam loo yahay mid isaga imaam loo yahay waa inuusan imaamkii ahayn qof isaga ma'muum ahoo imaam kale salaaddii ku xirtay adiguna kuma sii xidhan kartid lannu isagaaba ma'muuma bu wa anlaa yakuuna waa inuusan ahayn imaamkii ummiyan qof ummi loo nisbeeyey waa inuusan imaamkii ahay ummiga waxaa loola jeedaa waa man yukhilu bixarfin min alfaatixa man yukhilu ama man laa yuxsinu xarfan min alfaatixa waa faatixadii xuruufteedii xaraf ka mida qofuu ka jaban yahay xuruuftii faatixada xaraf ka mida ayaa ka hadlaysan oo ka jaban oo si saxan uusan ugu dhawaaqaynin haddii imaamkii faatixadii xuruufteedii xaraf ka mida uusan hagaajinaynin salaadii kuma xiran kartid walow kaana caaliman hadduu doonaba caalim ha noqdo laakiin min baabi salaad haddii la yidhaaha wuxuu ka yahay ummi dhinaca salaada wuxuu ka yahay ummi hadduuba faatixadii xaraf ka mida uu hallaynayo walow caalimba ha noqdo faqiihba ha noqdo salaaddii laguma xihan karo marba haddii hal xaraf faatixadii ka mida uu hallaynayo ilaa laakiin laba ummi ayagu way isku xihan karaan laba ummi ayagu way isku xihan karaan laakiin maxaa shardi ah labadaa ummi waxaa shardi ah hal xaraf inuu ka wada khaldan yahay oo isku mid ah tusaale ahaan ihdina siraaط اlmustaqiim siinkaas ayaa mid walba mid kale wuxuu ugu dhawaaqaa calىa suurati thaa thaa muhalatha ayuu ugu dhawaaqay mustaqiim uu leeyahay mid walba mid walba marka siinkaasaa ka khaldan labadoodii way isku xihan karaan maadaama labadoodii ay isku mid yihiin oo hal xaraf uu ka wada khaldan yahay laakiin kani hadduu mustaqiima siinkii si toosa uu ugu dhawaaqayo laakiin meel kale ay ka hadlaysan tahay midba meel yacni kala duwan ayaa labadoodii ka hadlaysan iskuma xihan karaan iskuma xihan karaan marka wa allaa yaktadiya dakaru qofka labka ah ee ragga ah waa inuusan ku dayan awil khunhaa ama khunhihii nimow naaggii midaan naagna ku saxnayn ragna aan ku saxnayn iyo ninkii ragga ahaa labaduba waa inaysan ku dayan bimra'atan haweeney waa inaysan ku dayan bimra'atin haweeney waa inaysan ku dayanin aw khunhan ama ruux khunho ah oo nimownaaga ah, waa inaysan ku dayan waxaa kaloo shardi ah qofka raggaa haweeney kuma dayan karo khunhihii nimownaagga ahaa oo nina aan ku caddayn haweeneyna aan ku caddayn isaguna haweeney kuma dayan karo waxaa kaloo labadoodu aysan ku dayan karin waa ninkii ragga ahaa iyo khunhihii khunhana kuma dayan karaan raggii iyo khunhihii khunhe kuma dayan karaan wa an laa yataqadama waa inuusan ka hormarin ma'muumku calaa imaamihi imaamkiisa waa inuusan ka hormarin fi lmakaani makaanka booska lagu tukanayo waa inuusan uga hormarin imaamkii iyo ma'muumkii haddii ma'muumkii uu horeeyo imaamkiina uu dambeeyo salaaddii ma ansaxayso fii gayri shiddati اlkhawfi cabsida darnaanshadeeda gayrkeed waa inuusan uga hormarin cabsida darnaanshadeeda gayrkeed waa inuusan uga hormarin cabsida darnaashadeeda keyrkeed la yihi maxaa baxay haddii cabsiyo ay jirto cabsi daran haddii ay jirto oo maalan dagaala lagu jiraa mar waa la eryanayaa karri iyo farriyaa jira marna waa karriyo rogaal celin marna waa farriyo waa la cararahay cadowgiiaa laga marna waa karriyo waa lagu soo ujeesan oo cadowgii ayaa lagu rogaal celin haddii marka cinda alkarri waalfarri meeshii kariya fari hadday ka jirto marna cadowgii lagu rogaa la celinayo marna asagii cadowgii laga cararayo salaadii sidii ay kuu qabato ayaad u tukan laba qofoo marka isla cararaya tusaale ahaan ayaa salaaddii isku xirtay imaamkiiyaa laga orod badiyey waa dambeeyaa imaamkii imaamkiiyaa laga orod badiyey salaaddu waa saxiixo salaaddii liannahu daruuraa timid daruuro ayaa timid marka masaladaas mooye masaa'il kale looma ogola inuu imaamkii uu dambeeyo oo ma'muumku uu soo hormaro waa an yaclama waa inuu ogaado ma'muumku intiqaalaati imaamihi imaamkiisa guurguuridiyaalkiisa waa inuu ogaado waxaa kaloo shardi ah maraaxisha uu marayo imaamku mar walbaba waa inaad og tahay hadduu rukuuc ku jiro hadduu sujuud ku jiro hadduu ictidaal ku jiro hadduu faatixadii akrinayo marxalada uu marayo mar walbaba waa inaad la socotid imaamka ood ka warqabtid see kula socan kartaa bian yara alimaam imaamkii waa inuu arkayo oo uu u jeedo yaraa bacda alma'muumiin ama imaamkii ma arkayo laakiin ma'muumkii qeyb ka mida dadkii jamaacadii qeyb ka mida waa inuu arkayo ou markaa ma'muumiintii qeybo ka mida uu u ow yasmac sawtan ama cod waa inuu maqlayo oo haddii hal masjid yacni lagu wada tukanayo hal masjid markii lagu tukanayo codku markuu ku filan yahay waa haddii masjidkii lagu wada jiro masjidka haddii lagu wada jiro codkaa soo gaaraya waa lagu kaaftoomi karaa xuduuddii masjidka haddii lagu wada jiro wa an yajtamica imaamka iyo ma'muumku waa inay ku kulmaan fii masjidin masaajid dhexdiisa waa inay ku kulmaan aw amase fii ثalaaثi miئati diraacin ama saddex boqol oo dhudhun waa inay ku kulmaan taqriiba min taqriibin xagga soo dhoweynta masaladan ulajeedada sheekhu uu ka leeyahay waxaa weye haddii masjid ay ku kulansan yihiin imaamkii iyo ma'muumkii loo shardin maayo masaafada ujir u jirta imaamka iyo ma'muumka dhexdooda u dhaxaysa walow boqolaal dhudhunba ha gaarto iyo kumaan kun oo dhudhun haba gaarto marba haddii masjid ay ku wada tukanayaan xuduudda u dhaxaysa imaamka iyo ma'muumku waxay doonto ha noqoto haba kala fogaadaan laakiin haddii aan masaajid aysan ku wada tukanaynin oo bannaan ay ku tukanayaan waxaa shardi ah imaamka iyo ma'muumka inta u dhaxaysa inuusan ka badnayn saddex boqoloo dhudhow taqriib taqriiban taqriib yacni waxaa loola jeedaa falaa yaduru dhib ma laha ziyaadatu ثalaaثati adrucin wa naxwi dalik saddex dhudhun iyo xoogaa haddii ziyaado ay ku jirto saddex boqol saddex dhudhunaa raacday dhib ma laha waxaas yarka ahee ziyaadada ah wa an yanwiya alma'muumu ma'muumku waa inuu niyeysto aljamaacata ma'muumku waa inuu jamaaco niyeysto ow naxwahaa naxwa aljamaacati ama jamaacadaas wax la mid ah waa inuu niyeysto waxaa kaloo shardi ah qofkan iskagama xiran kartid biduuni niya adoo niyeysan jamaaco waa inuu niyeysto qofku inuu jamaaco salaada uu ku tukanayo ama jamaacada wax la mida jamaacada maxaa la mida aliqtidaa bilimaam ku dayasho imaamkan uu ku dayanayo waa inuu niyeysto ama waa inuu niyeysto jamaaco inuu salaadii uu ku tukanayo hadduu qofkii uu imaamka iska raac raaco biduuni niya iyadoo wax niya aysan jirin ayuu imaamkii iska raacay haddana imaamkii sugiyo markuu sujuudayo sujuuddii yacni madaxii kama soo kor yeelayo imaamkiiyuu sugi imaamna ma niyeysan inuu imaam yacni uu salaaddii ku xirtana ma niyeysan haddana waa sugsugiyo waa raacraaci salaaddiisii badalad salaaddiisii badalad marba hadduu sugayo niyo yacni labadooda xiriirisana aysan jirin salaaddiisii ma ansaxayso wa an yatawaafaqa waa inay iswaafaqaan nadmu salaatayhimaa imaamka iyo ma'muumka labadooda salaad labadaa salaad nidaamkooda waa inuu iswaafaqo waxaa kaloo shardi ah imaamka iyo ma'muumka salaada ay tukanayaan salaad isku nidaam ah inay noqoto waa shardi fi lafcaali aldaahira afcaasha muuqata waa inay salaada nidaamkoodu salaad isla waa inay tahay laa fi niyati walaa fi lcadad laakiin niyada iyo tirada rakacaadka inay isku mid noqdaan shardi ma aha niyada inay ka midaysan yihiin shardi maahan oo niyada inaysan ka midaysan yihin shardi maa maxaa loola jeedaa tusaale ahaan qofka imaamkii wuxuu tukanaa salaad qada ah adna waxaa tukanaya salaad adda ah waa la isku karaa kan wuxuu niyeystay qado kanna wuxuu niyeystay salaad adda ah ayuu niyeystay waa la isku karaa marka niyada inay ka midaysan yihiin shardi maaha tirada salaada inay ka midaysan yihiin cadadka rakacaadkana shardi maaha oo imaam tukanaya laba ragco waad ku xidhan kartaa duhurkii oo afar ragcaadu aad tukanaysa waad ku xidhan kartaa wa an yuwaafiqa alma'muumu ma'muumku waa inuu waafaqo alimaama imaamka fii kulli sunnatin sunno kasta waa inuu imaamkiisa uu ku waafaqo sunnadaasoo faaxishati اlmukhaalafati khilaafideedu ay xun tahay waxaa kaloo shardi ah ma'muumku inuu imaamkiisa ku raaco sunno kasta oo in imaamka lagu khilaafo ay keenayso fuxshi iyo foolxumo ay keenayso tusaale ahaan imaamkii wuxuu sujuuday sujuudu tilaawa aayadihii lagu sujuudayuu aqriyey markaasuu imaamkii sujuuday adigina waad ka hartay salaaddii way kaa birtay salaadii way kaa birtay ama cagsiyaad samaysay adiga waxaad akhrisay adigoo ma'muumkii ah aayadihii lagu sujuudayey imaamkiina ma sujuudin sujuudu tilaawo uma dhicin imaamkaagii sunnadii waad ku khilaaftay sujuudu tilaawi waad u dhacday imaamkiina waad khilaaftay badalad salaaddii way kaa burtay oo ma ansaxayso waxaa kaloo la mida ah sidaas oo kale imaamkiia wuxuu ka tegey ataxiyaadkii hore ataxiyaadkii hore ayuu ka tegey anna waan la imanaa tiri ma ansaxayso mutaabacada raacidda waajib wey imaamku mar walbaba inaad raacdo waxaa la mid ah sidaas oo kale cagsigeedana waa la mid cagsigeedii waa la mid wa an yuwaafiqa alma'muumu ma'muumku waa inuu waafaqo alimaama imaamka waa inuu waafaqo fii kulli sunnatin sunno kasta waa inuu ku waafaqo sunnadaasoo faaxishati اlmukhaalafati khilaafkeedu uu xun yahay wa an yutaabica ma'muumku waa inuu raaco hu imaamkiisa waa inuu raaco waxaa kaloo shardiga mar walbaba imaamku inuu yahay matbuuc kii la raacayay adiguna waa inaad noqoto taabicii mar walbaba imaamka ka dambeeyo raacraacay waa in yutaabicahu la yihi maxaa baxay muqaarano haddaad samayso oo imaamkaagii aada la xiriirsato maثalا xirashadii ayaad hal mar wada xirateen allahu akbar ra hal mar aad ku wada dhaqaaqday ra-dii akbar hal mar ayaad ku wada dhawaaqdeen salaadaadii ma ansaxayso waxaa kaloo la mid ah mutaabacadii aad ku khilaafi imaamka raaciddiisii haddii aad kala hormarto laba rugni laba rugni arkaantii salaada ka mid a ah, ayaad imaamkii kala hormartay salaadaadii ma ansixin badalada ama laba rugni ayaad kala gadaal martay bikayri cudrin iyagoo wax cudurdaar ahoo jira uusan jirin ayaad laba rugni imaamkii kala gadaal martay iyaduna waa ibir salaadaadii ma ansaxayso marka mutaabacada imaamka waa waajib mar walbaba imaamka maaragta mar walbaba in afcaasha lagu raaco mutaabacada marka culimmada fuqahadu waxay u qeybiyaan aqsaam raacidda imaamka fuqahadu waxay u qeybiyeen qaybo fara badan waxaa jirta imaamka mar mutaabacadii inta la khilaafo muqaarano ma'muumka uu samaynayo la xiriirsadoo la tartamay muqaarano hadduu sameeyo ma'muumkii oo uu la xiriirsado nooc xaaraamaha jira salaaduna ay ku burayso muqaarano yani waad la tartamay oad la xirxiriirsan mar walbaba taasi waxaa weeye takbiirat اlixraam takbiirat اlixraam ayaad kula xiriirsatay imaamkaagi hal mar ayaad ku dhawaaqdeen ra-dii akbar allahu akbar adiga imaamkaagi badalad salaadaadii waa burtay waana xaaraam habka noocaasa inaad samaysana xaaraam salaadiina ma ansaxayso waxaa jirta muqaarano manduubo ahoo sunno ah maray sunno tahaba imaamka ina hal mar aada shayga wada samaysaan taasi waxaa weye muqaaranada noocaas oo kalea waa almuqaaranatu fii lafdi aamiin lafdiga aamiin imaamku markuu yihaaho waladaliin markuu yihaaho aamiin inaad isla tiraahaan waaba la rabaa sunna wey muqaaranada noocaas oo kalea sunna wey waxaa jira muqaarano waajib ah mar imaamkaagii inaad la xiriirsato mar walbaba ay waajib tahay oo hal mar shaygii aad wada samaysaan ama hal mar aad ku dhawaaqdaan shaygii maruu waajib yahay ayaa jira taasi markay waajib tahay waxay noqonee waa haddii ma'muumku uu ogaado inuusan faatixadii aqriyi karin oo faatixadii aysan u suurto gelayn jaanis uu ku aqriyo ilaa bilmuqaarana inuu imaamka faatixadii la wado oo hal mar ay ku wada dhawaaqaan isla wadaan mooye jaanis kale ma helaysid oo imaamkii waa imaam surco qaba oo carab fudayd zaa'ida qaba jaanis ma haddaa tira faatixada markuu akriyo kabacdi aan akrinaa arkaan badanaa ku dhaafaysa markaasoo kale maxay noqone muqaaranadu waajibay noqon inaad markaa la xiriirsato faatixadii aada la akriso oo hal mar aad ku wada dhawaaqdaan markaana waxay noqon waajib wa an yutaabicahu imaamkiisa waa inuu raaco oo mar walbaba uu uga dambeeyo afcaasha iyo raacraaca sunan اljamaacati haadihi midani sunan اljamaacati waa jamaacada sunnooyinkeedii halkan sheekhu raximah اllahu tacaala wuxuu uga hadlay jamaacada sunnooyin uu sunneeyey nabigeenu salى اllahu wasalam wbaaraka calayhi oo haddii sunnooyinkaa la khilaafo salaaddii aysan buraynin laakiin ajirkii uu yaraanayo ajirkii jamaacada aad u soo aaday ood ku soo dhibtootay ayaa kaa yaraanaya sunan اljamaacati jamaacada sunooyinkeedii kahiiratun way fara badan yihiin minhaa sunooyinkaas waxaa ka mida taswiyaةu sufuufi sufuufta simitaankoodii ayaa ka mid ah in safka yani salaada mar walbaba la hagaajiyo nabigeenu waa nagu booriyey salى اllahu waslama wbaaraka calayhi axaadiista waxaa ka mid a nabigu salى اllahu عalayhi wasalam uu yihi istawuu walaa takhtalifuu fatakhtalifa quluubukum nabiga saasuu dhihi jiray salى اllahu عalيه wasalam sinaada walaa takhtalifuu ha iskhilaafinina fatakhtalifa quluubukum haddaad safka isku khilaaftaan quluubtiina iskhilaafaysa saasuu nabigu salى اllahu wasalam wbaaraka calayh uu u adkeeyey in safka lagu dadaalo oo la hagaajiyo oo la simo wa wuquufu اlma'muumi maamuumka istaagiisii ayaa sunooyinka ka mida a fi safi uu istaago safkaasoo alawali ee ugu horeeya sunooyinka waxaa ka mid a in lagu dadaalo safka ugu horeeya mar walbaba leannahu nabigu sala allahu wasalam wabaaraka calayh safka awalka nabigu sala allahu calayh wasalam wuu ammaanay oo nabigu sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi dadku hadday ogaan lahaayeen safka hore waxa ku jira oo aysan heli lahayn ilaa inay u qora tuurtaan mooye lastahamuu calayhi waa u qora tuuro lahaayeen si kale haddaysan safka ugu horeeya isan ku helayn ilaa inay u qora tuurtaan mooye dadku waa u qora tuuro lahaayeen safka hore hadday ogaan lahaayeen waxa ku dhex jira oo ajira wuquufu lma'muumi ma'muumka istaagiisii ayaa sunnooyinka ka mida fi safi alawal uu istaago falawali midka ugu horeeya haddana uu istaago falawal maxaa loola jeedaa labadan awal maxay faa'iideynayaan alأwali falأwal alأwal waaba lasoo sheegay safka ugu horeeya haddana sheekh wuxuu yihi falأwali kan hore u istaago yacni ulajeedada fa'da waxay keentaa cadafka tacqiib waxa la yidhaha alfaau tufiidu tacqiiba fa'du la cirbinay faaide yani waxaa loola jeedaa safka ugu horeeya safka la cirbiyo ku xiga kaa ugu horeeya hadduu ku gafo kan labaad yuusan ku gafin kan labaad hadduu ku gafo kan saddexaad nidaamkaasu ula jeeda falأwali falأwali wa jahru اlimaami imaamka jahridiisii weye bitakbiiraati takbiiraadka uu la jahro sunooyinka waxaa ka mid ah imaamku mar walbaba si loola socdo meesha uu marayo iyo marxaladda salaada uu la marayo waa inuu takbiiraadka kor u qaado allahu akbar markuu sujuudda isii socdo sujuudda markuu kasoo kor noqonayo mar walbaba takbiirta waa inuu maqashiyo ma'muumiinta wa biqowli samica allahu liman xamida samica allahu liman xamida qowlkiisana waa inuu imaamku la jahro samica allahu liman xamida intaas waa inuu kor u qaado samica allahu liman xamida marka lala jahrayo inta kale waa siraysana rabbana walaka alxamdu xamda kahiira طيبا مباركا فيه ملء السماawaaتi وملء الأرضi وملء ma شhiئta min شhayءi baعdu intaa hoos u akhrisana lakiin maxaa la doonay imaamku intaan inuu la jahro samca الlahu liman xamida intaa kor u qaadi inta kalena hoos ayaa sunaa inuu akhriso وبالسلاami salaamtana waa inuu la jahro imaamku markuu salaamo noqsanayana salaamo noqsiga waa inuu dadka maqashiyo inuu salaadii ka baxay si loo ogaado ومuwaafaqaة الmasbuuqi qofkii laga hormaray waafaqidiisii ayaa la sunneeya imaamahu imaamkiisii inuu waafaqo fi ladkaari adkaarta imaamku uu akhrisanayo inuu ku waafaqo ayaa la sunneeya sunooyinka waxaa ka mida tusaale ahaan imaamkii waxaad ku soo gaartay meel adiga aan faatixa ku ahaan jirin lacalla haddaad adugu kaligaa tukan lahayd boosaadan faatixa ku akhrisa lahayn ayaad ku soo gaartay tusaalahaan waxaad ku soo gaartay ragcadii ugu dambeysay isagoo ataxiyaadkii u fadhiya ayaad ku soo gaartay ataxiyaadkii ugu dambeeyey haddaad ku soo gaarto markaad fadhiisato ma iska aamus m waxaad leedahay aniga booskaygii lama gaarin atexyaadka booskaygii aan atexyaadi lahaa lama gaarin maad leedahay maya ma dhehaysid waad ku waafaqi waa sunno haddaad hadda iska aamustana salaaddii waa ansixi lanno kan adiga waajibka uguma ahan atexyaadka akhrintiisa kan waajibka uguma ahan laakiin waxaa kaa tegaya fadiiladii sunnada ilaalinteedii sunnada ilaalinteediiaa ku dhaafayso atexyaadka la akhri adkaarta dhan la akhri wuxuu akhrinayo makruuhaat اljamaacati haadihi tani makruuhaat اljamaacati jamaacada waxyaalaha loo kahday halkan sheekhu raximah اllahu tacaala wuxuu uga hadli doonaa jamaaco marka la tukanayo waxyaalo waxaa jira ajirkii jamaacada kaa nusqaaminaya oo karaahiye ah in la sameeyo makruuhaatu ljamaacati jamaacada waxyaalaha loo kahday kahiiratun way fara badan yihiin minhaa makruuhaadkaas waxaa ka mid a tarku taswiyati ay taswiyati sufuuf sufuufka simitaankoodii simitaankaa ka tegiddiisii ayaa ka mida waxyaalaha karaahiyada ah oo jamaacada ajirku uga yaraanayo uga nusqaamayo waxaa ka mid a safkii inaan la simin xadiiskaa ku soo arooray nabigeena salى اllahu عalيhi wasalam uu ka digay safka simiddiisa in laga tago nabiga salى اllahu عalيه wasalam wuxuu yihi man wasala safan wasalahu اllah waman qadaca safan qadacahu اllah qofkii saf gooya ilaahay ha gooyo qofkii safka xiriiriyana allaha xiriiriyo uu yihi nabigu salى اllahu عalيه wasalam wاliqtidaau ku dayashadii ayaa makruuhaadka ka mida bilfaasiqi ruux faasiqa lagu daydo wa bilmubtadici ruux bidciya in lagu daydo ayaa karaahiyooyinka salaada ka mida waxyaalaha sharcigu uu kahday waxaa ka mid a ruux faasiqa oo iska maaragtahay aan dhowrsanayn xalaal iyo xaaraanba aan kala garanaynin oo wixii uun soo gaaro iska samaynaya in salaadii lagu xirto karaahiya wey leanna waxaa la dooni mar walbaba ruuxa salaadda aad ku xidhanayso ruuxaad is leedahay waa kaa dhowrsan yahay waa kaa dhowrsinimo badan yahay waa kaa alla ka cabsi badan yahay ruuxaa in salaada lagu xirto ayaa la sunaya wa bilmubtadici ruuxii bidciga ahaa in salaadii lagu xirto ayaa ka mida karaahiyada mubtadica marka wuxuu u qaybsamaa laba qaybood mubtadic mukafar bibidcatihi ruux bidciya bidcanimada uu samaynayana lagu gaalnimo xukmiyo oo waxa uu ku dhaqaaqayaba bidcanimo waaba ka weyn yihiine waxyaalo gaalnimo keenaya ayuu aaminsan yahay kaa salaad in lagu xirto maba ansaxaysa maba ansaxayso lanna waxaa weye fii xukmi lkaafir maala waxaa ka mid ah ahlulbidaca qolooyin waxaa ka mid ah inkiri jiray caalamka xuduudkiisa oo qabay caalamkani waaba qadiim caalamkan intii ilaahay jiray asaguna waa jiri jiray cirka iyo dhulka caalamka dhihi jiray oo qidamulcaalam qaba ayaa ka mid a kuwaasi gaalo kuwa noocaas oo kalea gaalo laakiin bidcanimadu hadday tahay bidcanimo uun aan gaalnimada gaaraynin laakiin dariiqii ahlu sunna iyo muctaqadkii nabigeena salى اllahu عalayhi wasalam ilaa yowmina haadaa xiriiray qofku hadduu khilaafsan yahay bidcadiisu ma aha bidco uu ku gaaloobayo laakiin salaad laguma xiranayo waa karaahiyo karaahiyo wa imaamatuhumaa imaamatu lfaasiqi wاlmubtadici faasiqaas iyo bidcigii imaam noqoshadoodii ayaa la kahdaa oo hadda waaba lasoo maraya masaladan iyo tii hore maxay ku kala duwan yihin farqigaa u dhexeeya tii hore waxaa laga hadlaya waxaa weye adigu inaad ku dayato faasiqii iyo mubtadicii wa imaamatuna maxaa loola jeedaa iyaga naftooda karaahiya inay dad imaam u noqdaan waa la fahmay sooma iyaga naftoodaa lama ogolaba iyaga naftoodaa loo diidan yahay marka haddaad mubtadic tahay ama aada faasiq tahay mixraabka ha gelin karaahiya kuu tahay inaad dadka bixiso marka masaladu iyaday ka hadlay tii horena adigaa lagula hadlay tanna iyagaa laga hadlay wa imaamatu lmuwaswasi ruux la waswaasiyey imaam noqoshadiisii ayaa la kahdaa waa ruuxu waswaas qaba isagina waa dhiban yahay dadkana waa ku dhibtoonaya haddii salaad lagu xirto maanta o dhan allahu akbar allahu akbar maba xiranayo marka isagana isagaa laga hadla masaladan isagaa laga hadla isagu noocaas inuu qof imaam u noqdo waa karaahiya loola jeeda lanu dadkii u goynahay isagaa dhib ku jira inuu marka jamaacadii ma'muumiintiina uu dhibo maanta o dhan hal xarafuu ku celceli hal xaraf maanta ku celceli ihdina الsiraaط ihdina الsiraaط ihdina intii afarta ragca laga tukanayay ihdina siraadu ku jira afarta ragc intii laga tukanayay marka lugooyo wey isagiina lugooyu ku jiraa dadkiina waa lugoyna jamaacadii wa imaamatu lmuwaswasi ruux la waswaasiyey imaam noqoshadiisii ayaa la kahdaa oo karaahiye ah sheekh la dhihi jiray abulwafaa ibn اlcaqiil abulfidaa sheekh wuxuu ahaa eh, aada musanafaadkiisa u badan yihiin aada u kutubo badan ayuu ahaa jiray marka ruuxu waswaas qabaa u yimid markaasuu wuxuu yidhi sheekhow allahu akbar markaan idhaaho waxaan isleeyahay ma adan dhihin haddana waa ku celinay allahu akbar allahu maantuna allahu akbar taasaan wadaa kii hore allahu akbartii hore qalbigan ka inkiraahu oo ma adan dhihin ale allahu akbart markaasuu abulwafaa ibnu caqiil wuxuu yidhi idhab faanta majnuunu warufica alqalamu can اlmajnuun waa waalantaa iga tagu yihi majnuunkana qalinba looma qoro waxba looma qoro majnuun haddaad saas aaminsanta yihahdo waalantaa lan qofkii allaahu akbar asagoo maqlaya allaahu akbar yihi haddana aaminaya inuusan dhihinba majnuunaa tu yihi marfuuc qalama orada iga tagu yihi marka waxaa weeye waswasada sideedaba alwaswasa shucba min aljunuun waswaasnimadu waa qeyb waalida ka mida ah. khatarteeda ilaada lan qofka wixii asagoo dhahayuu inkirhayaa haddana isagoo wixii ku dhawaaqay ayuu inkirahay dadka qaarkood waxay gaarsiisay waswasadii in salaadii oo dhanba uu dayacay marka dambe shaydaankuna muxuu kuugu hoos dugaali ilaa shaydaanku waa khayaano badan yahay makaayidiisuna lama fahmo inta badanoo waa shirqool badan yahay makiido wuxuu kugu soo dugaali ijtihaadaad ku jirta ixtiyaad iyo dadaal diineed ayaad haysaa oo dadkan kale adaaba ka dadaal badanba dadkan hal mar allahu akbar iska dhahaya adaaba ka fiicanta maanta ado waxbaad hubsanay allahu akbar allahu akbar allahu akbar dadkan waxaa wey asxaabu tasaahul wey asxaabu tasaahul wey dadkan jamaacado iyagoon wax hubsanay allahu akbar iska leeyihiin saasuu maanta o dhan wuxuu rabaa shabaqa inuu kugu hayo marka shabaqa iyo mustanqaca meeshaas qarmuunuu rabaa mustanqaca inuu kugu hayo ilaa aad ka geeriyooto oo adiga ilaahay u idin kala jaro leanna waxaa weye shaydaanka makaayadiisa qofkan hadduu ka soo geli qofkan waa qiimeynaa waa fiirinaa qofkan hadduu is yihaaho lele tuug noqo ama dad laay oo dhiig daadi ama zinayso waxaa kaama yeelayo qofka waa qof mutadayin ah oo diinta ku dhowrsan meelu albaabu ka soo galo qofkan hadduu waayo diinta nafteedu usoo gela diinta nafteedii ayuu usoo gelay wuxuu leeyahay nin waxaa tahay ijtihaad badan xarafkan ku celceli kuma saxna takbiirta kuma saxna marka jamacadii o dhan a dhaafaysa waxaa laga yaabaa inuu sii daayo ragcada ugu dambeysa ama taxiyaadka ugu dambeeya inuu hadday kuu saxanta intaasu ajir isagoo dhaafsiiyey lidaalika waxaa weye waswasadu waa shar badan tahay acaadana allah minaha ilaahiyna laga badbaadiyo qofkuna waxaa weeye kama bixi karo wuxuu ku yani shaydaanku ku celinaa ixtiyaad diineedaad ku jirtaa iyo dadaal diineed dadkan kaloon waswaasayna waa asxaabu tasaahul waa wax iska sahsahlada adaa dadkaba ka fiican marka muxuu ku hayaa jahli iyo guruur qofku inuu dagan yahay waa siran yahay waa khaldan yahy wuxuu dadka adaa ugu fiican lanno adiga ixtiyaadaad ku jirta magaca ixtiyaadnimada oo markaas ugu hayna mustanqaci iyo waswaaska ugu hayna wa imaamatu lmuwaswasi ruux la waswaasiyey imaam noqoshadiisii ayaa ka mida makruuhaadka waman yukariru xarfan wa imaamatu man shaksi imaam noqoshadiisii ayaa makruuhaadka ka mida shaksigaasoo yukariru xarfan xaraf kusoo celcelinaya oo maxay kale yihiin qofka xarafka kusoo celcelinaya iyo qofkii waswaaska hadda sheekhu noo soo sheegay labay kale yihiin qofkan xarafka kusoo celcelinaya الtakriiru laysa licilaة الwaswasa bal licila khilqiya celcelinta xarafka ugu celcelinayo cilad waswaas ma ahane waa abuuris ilaahay u abuuray waa qof iska shakiya yani dad waa jiraan xurufta ku shakiya mustaqiima oo kale markuu leeyahay taadiiu ku celcelinaya ihdina siraada almustataqiima waa dadka soomaalida u yaqaanaan qofka shigshiga shigshiga wey qofkaas marka inuu isaguna dad imaam u noqdo oo salaadii lagu xirto karaahiya wey wallaaxinu kii wax laxninayay imaam noqoshadiisii ayaa la kahdaa laxnan laxnina laxninayo laxnigaasoo laa yugayiru lmacnaa macnaha aan bedelay faatixadii iyo adkaartii ayuu laxnina laakiin laxnigiisu laxni macnihii wax ka bedelaya ma aha tusaale ahaan alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiinu wuu iska leeyay alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiinu nuunkiiu goda dee nuunka haddii la kor dhigo iyo haddii la hoos dhigo iyo haddii la godo kulu dalika laa yugayiru اlmacna waxaasoo dhan macnihii ereyga waxba kama bedelayaan laakiin haddana waa karaahiyo qof noocaas oo laxnigaas samaynaya in salaadii yani lagu xirto wa muqaaranaة اlma'muumi ma'muumka la xiriirsigiisii ayaa karaahiyada ka mid a ah. alimaama imaamkii inuu la xirxiriirsado fii ma iladii kii uu kula xiriirsado siwa taxarumi xirashada ka soo haray oo min alarkaani arkaantii ah xirashadii lafdigii lagu xidhanayo allahu akbartii maahane wixii ka soo haray inuu kula xirxiriirsado imaamkiisii karaahiyow maalan markuu rukuucayo hal mar laba rukuuci imaamkiisii inuu ka dambeeyaa la rabay oo markuu rukuuco kabacdi isaguna rukuuco markuu sujuudo kabacdi inuu ka daba sujuudo ayaa la rabay rukuucii hal maray isla wada dhacaya imaamkii maamuumkii sujuuddii hal maruu la dhici imaamkiisii karaahiyow karaahiyow fii maasi wa taxarum la yidhi maxaa baxay wixii xirashada ka soo haray ayaa karaahiye ah imaamka in lagula xiriirsado amaa waan soo marnay haddii xirashada hal mar imaamkii allahu akbar ra'da aad ku wada dhawaaqdaan badalat الsalaaة salaaddii wayba burtay marka wainfiraaduhu infiraadu اlma'muumi ma'muumkii gooni noqoshadiisii ayaa karaahiyada ka mid cani safi safkii uu ka gooni noqdo inuu keligii saf qaato oo bidix iyo midig qof kala jirta aysan jirin oo keligii uu saf qaato karaahiye wey sida sunnada waxaa weeye haddii tusaale ahaan masaladan oo kale ay kugu dhacdo qof safka adiga kaa horeeya ka mida inaad soo jiidato isaguna markaa waxaa loo suneeyaa inuu ku waafaqo si karaahiyada looga baxo karaahiyada markaa si looga baxo laakiin qofka aada jiidanayso waa inaad og tahay qof ahlulcilmi iyo masaladan ka warqaba masaladan ka warqaba qofku inuu yahay oo ahlulcilmi ah wax og inuu yahay laakiin waxa wey hadduusan masalada ka warqabin oo qofkii qof iska jaahila aad iska soo jiidato un waxaa laga feerba inuu kugu dhufto <laughs> hadduu idhacahayo anigu inuu ku yidhaaho hadduu idhacahayo inuu ku yidhaaho marka masalada ixtiyaaday u baahan tahay iyo e, fiiro gaara in loo yeesho qofka aada soo jiidanayso nooca uu yahay iyo mustawaha cilmi oo qofku uu taagan yahay waa in laga fekero oo laga fiirsado haddii kale waxaa dhici karta fitna ina meeshii ay ka timaado is qof ka warqabinayso alqasru bisafari wاljamcu bihi wbilmadari wاlmaradi haadaa midkani alqasru axkaamu اlqasri gaabinta axkaamteedii weye bisafari bisababi safari safarka sababtiisii salaada loo soo gaabiyo wاljamcu kulmintii wey bihi bisababi asafari safarka sababtiisii labadii salaadood laysku daro oo laysku jamciyo wa bilmadari wa bisababi اlmadari roobka sababtiisii salaadii loo jamciyo oo laysku daro ayuu u baab yahay wاlmaradi wa bisababi اlmaradi xanuunku hayo iyo jiro ku hayo sababteedii in salaadii laysku daro loo jamciyo ayuu u baab yahay halkan sheekhu raximah اllahu tacaala wuxuu doonay inuu uga hadlo safar hadduu qofku uu safro musaafir uu noqdo waxyaalaha musaafirka loo ruqseeyey waxaa ka mid a alqasru waاljamcu salaaddii wuu gaabin karaa wuuna jamcin karaa oo salaadihii wuu isku deri karaa waxaa kaloo asbaabta ka mida ah salaadaha loo jamciyo roob hadduu da-ayo haddii roob uu da-ayo salaadihii duhurkii iyo casirkii waa la isku deri karaa waa la jamcin karaa maqribkii iyo cishihii waa la jamcin karaa asbaabta salaadaha loo jamcin karo waxaa ka mid ah almarad kutubteennii hore kuma aanan soo qaadan jirin kitaabkana inoogu horeeya yacni masaladan wax inoo sheega qofka hadduu xanuunsan yahay inuu salaadihii isku jamcin karo qiyaasan cala safar iyadoo xanuunkii looga qiyaas qaadanayo safarka leanna mararka qaar waxaa dhici karta xanuunka qofka haya inuuba mashaqada safarka uu ka dhib badan yahay xanuunku mararka qaar waxaa dhici karta qofka musaafirka ah mashaqada iyo dhibka uu la kulmayo kanaaba ka darnaan kara maridka ah dhibaatada uu la kulmayo lou iska xanuunsan yahay qofkan masaa'ilkaasuu sheekhu ka hadli doona alqasru hada midkan alqasru gaabintii marka hore wuxuu ka hadli gaabinta alqasru gaabinta macnaheedu waxaa weye an tusalliya duhra waalcasra duhurkii inaad tukatid waalcasra casrkii inaad tukatid aw ilcishaa ama cishihii inaad tukatid ragcatayni xaal uu yahay mid walboo ka mida ah, laba ragco gaabinta macnaheedu waa sidaa gaabinta macnaheedu waxaa weeye salaaddii rubaaciyada ahayd ee afarayda ahayd waa in laba ragco bis laga tukado gaabin saasaa looga jeeda wa huwa qasriga gaabintaasi jaaئisun mid bannaan wey lilmusaafiri ruuxa musaafirkaahu gaabintu u bannaan yahay faqad oo kali ah musaafir bis ayuu bannaan yahay cid kale looma ogolo salaadii walidaalika madarka roobka marka salaada laleeyahay yacni jamciyaa ku bannaan oo roob hadduu da-ayo salaadihii waa la jamcin karaa marka laleeyahay waa jamciga bis laakiin qasri gaabin lama ogolo mariidkii qofka xanuunsan marka laleeyahay salaadihii wuu jamcin karaa isagana gaabin looma ogolo waa jamci wahuwa qasriga gaabintu jaa-izun mid bannaan wey lilmusaafiri musaafirku u bannaan yahay faqad oo kale ah biaxadda cashara kow iyo toban ayuuna ku bannaan yahay gaabinta shardan min shardin ee shardi ah kow iyo toban shardi markuu helo qofka musaafirka ah ayuu salaaddii gaabin karaa an yakuuna safaruhu musaafirka safarkiisu waa inuu yahay marxalatayn laba maalin socod safarka haddii laba maalmood loo socan karo oo haddii la lugaynayo meesha aada u safrayso oo tiigsanayso laba maalmood meel loo socon karo waa inay meeshu ay tahay haddii meel ay tahay hal maalin loo lugeyn karo ama hal habeenba loo lugeyn karo salaadihii laguma gaabin karo marka marxalataynka hadda waxaa lagu cabiro xiliyadii hore waxaa lagu cabiri jiray marxalatayn iyo arbacatu burud kutubta qaarna waxay yidhaahaan safarkaagu waa inuu dhan yahay arbacatu burud afar burud arbacatu burud iyo marxalatayn waa yacni cibaarooyin xilligaa wax lagu cabiri jiray laakiin cabirka hadda kilomitrka wax lagu xisaabtamo waa safarku inuu dhan yahay sagaashan iyo shan kilomitr ilaa waxaan leeyahay siddeetan iyo shan kilomitr ilaa sagaashan intaa waa inuu safarkaagu dhan yahay meesha aad u socotid haddii sagaashan kilomitr meel ka sokeeya aad u safraysid tusaale ahaan soddon ama konton ama lixdan kilomitr magaalo jirta ayaad u socotaa salaaddii ma gaabin kartid wa an yakuuna waa inuu yahay safarku mubaaxan safar mubaaxoo la baneeyey waa inuu noqdo safarku hadduu safarkaagu yahay safar xaaraam ah maalan safaru macsiya u safri inuu dad soo laayo soo dilo ama inuu dad xoolahoodii uu soo dhaco ayuu u socdaa ama haweeneydii naashisada ahayd oo ninkeedii ka dhuumanaysay oo nashuuska u cararaysay safaru macsiya ama haweeneydii u baxaysay biduuni maxram maxram la-aan yani bixaysay oo safaru macsiya iyaduna ma gaabin karto wa cilmuhu ogaashadiisa weeye shaksigo bijawaazi اlqasri gaabinta banaanaashadeeda uu ku cilmi leeyahay waa shardi in salaada lasoo gaabin karo waa inuu qofku ku cilmi leeyahay uu og yahay salaadaha in lasoo gaabin karo xiliyada safarka lagu jiro cilmigaas la yidhi maxaa baxay hadduu arkay dadkii oo duhurkii laba ragca iska tukanaya dadkii musaafiriinta wuxuu arkay duhurkii oo laba ragca tukanaya sababta ay u tukanayaan kama warqabo waa isaga xirtay asna waa iska gaabiyey meel loo socdo iyo meel kale kalama oga qasri iyo lamaba socdaba wixii la sameeyo iska samayna ma ansaxayo qofka gaabintiisii qofkaa gaabintiisii ma ansaxayo qof gaabiyuu arkay asna waa iskala gaabiyey war maxay tahay waxaa laba ragca la tukaday haddaad weydiiso ma yaqaano sababta ay tahay sababta ay tahay war waxan waa salaad la gaabiyo musaafirkay khaas ku tahay iyo waxaa lama socdo oo iska isaga dayan iska raac raaci ma ansaxayo wa niyatuhu musaafirka niyadiisiiwo iyaahu ay ilqasri gaabintii waa inuu niyeysto cinda alixraam xirashada agteeda waa inuu niyeysto waa inuu niyeysto markuu xiranayo salaadii inuu soo gaabinayo wa dawaamu safari safarka daa'im noqoshadiisii weeye ilaa tamaami salaati ilaa salaada taam noqoshadeeda laga gaaro waa in safarkii uu baaqi yahay weli oo musaafirnimadii uusan ka bixin maxaa baxay haddii salaaddii intaysan taam noqon musaafirnimadiiba uu ka baxo de markaa markaas ma gaabin karo tusaale ahaan waxaa ka mid ah salaaddii isagoo ku dhex jira oo wuxuu niyeystay aliqaamata fii haadihi alqarya tuuladanba maa iska degtid u yihi safar oo dhanba maa iska dhaaftid salaaddii ku dhex jira maxaa waajib ku noqonaya salaaddi inuu dhammaystiro marba hadduu iqaamo niyeystay walaa yaktadiya waa inuusan ku dayan bimutimin qof taam yeelayo fii juزin qayb waa inuusan uga dayan qaybtaasoo min salaatii shaksigaas wax taam yeelaya salaadiisa ka mida ah. salaadda haddaad soo gaabinayso waxaa shardiya qof salaadda taam yeelaya kuma dayan kartid qof salaaddii dhammaystiraya kuma dayan kartid marba haddaad adigii salaaddii aada gaabinaysid haddaad ku dayatana waxaa waajib kugu noqonaya inaad dhammaystirto walaa yaktadiya waa inuusan ku dayan bimashkuukin ruux lagu shakisan yahay fii safarihi shaksigaa safarkiisa lagu shakisan yahay waa inuusan ku dayo ruux lagu shakisan yahay inuu musaafir yahay mise waa qof muqiim oo magaalada jooga qof uu shakigaa ka qabo salaaddii waa inuusan ku xihan hadduu tacliiq uu sameeyona dee markaa ma ansaxayo tacliiq hadduu sameeyo ma ansaxayo oo maalan tacliiq wuxuu u sameeyey wuxuu yidhi wuxuu niyeystay qofkan salaada hadduu gaabiyana waa gaabina hadduu dhamaystirana waa dhamaystir niyo walaaca ma ansaxayso niyo jaazima shardiga niyo go-an ayaa shardi ah waa an yaksida mowdican waa inuu boos u qasdo booskaas macluuman la og yahay meel la og yahay inuu u socdo waa shardi meel macluuma hadduusan u socan maalan waa qofkii waa ciidankii oo taliyihii ciidanku yidhi meelaan u socanaa na keena war xaggee u soconaa meeshu masaafo ma dhan tahay oo salaada ma la gaabin karaa xaggee u soconaa shaqo kuma lihidin u yihi meeshaan u soconno shaqo kuma lihidin amarkayga qaata ciidankaas salaad ma gaabin karaan ilaa uu uga caddeeyo itijaaha loo socdo si ay u ogaadaan oo u xaqiiqsadaan meeshu inay masaafo dhan tahay iyo in kale waxaa la mida ah qof haa'im ah oo mutaxayir oo iska socda oo iska jahwareersan gal u socdo aan garanayo salaadii ma gaabin karo wa an yataxarasa waa inuu ka dhowrsado qofka yani salaada gaabinayo camaa shay waa inuu ka dhowrsado shaygaasoo yunaafii diidaya niyat alqasri gaabinta niyadeeda wax diidaya waa inuu iska ilaaliyo gaabinta niyadeeda wax diidaya maxaa ka mid a ah? niyat litmaam hadduu niyeysto inuu dhammaystiro dee ma gaabin karo markaa niyadii wax liddi ku ahoo cagsigeeda ayuu niyeystay wa allaa yashuka waa inuusan ku shakin fiiha fii niyati اlqasri niyada gaabinta waa inuusan ku shakinin niyo jaazimo ahoo go-an waa inuu la yimaado salaadii waad soo gaabineen niyo go-an hadduu niyo walaaca la yimaado ma ansaxayso waa an yakuuna safaruhu shaksiga safarkiisu waa inuu noqdo liqaradin liajli qaradin muraad dartiis waa inuu safarkiisu noqdo muraadkaasoo saxiixin ee sax ah safarka naftiisu muraad saxan waa inuu ka leeyahay maxaa ka mid a ah? safarkii xajka safarkii ganacsiga safarkii ziyaarada safarada noocaas oo kale ah waa inuu safarkiisu yahay oo muraad saxan uu yahay maxaa baxay hadduu isaga safro limujaradi asiyaaxati wallacib inuu soo cayaaro isaga safr magaalooyinka uu ku soo cayaaro isaga soo tamashaleeyo allacibu laysa min algaradi saxiix cayaartu ka mid maahan muraadka saxda ah sharcigu uma yaqaano safar saxa safarka limujaradi asiyaaxati wallacib dalxiisnimo iyo magaalada soo ararag bal magaalada meesha ku taalaa la yiri oo si wanaagsan loo dhisay bal quruxdeeda soo fiirfiirso magaalo heblo ayuu u safray ma gaabin karo salaadii liru'yati اlbilaad walisafari lisiyaaxa walilacibi waxaasoo dhan looma gaabin karo magaalada bal aad soo aragtid quruxdeeda aad soo cayaartid soo dalxiistid waxaasoo dhan looma gaabin karo wa an yujaawisa waa inuu ka gudbo musaafirku الsuura gidaarka gidaarka magaalada derbiga mid gidaarka waa inuu ka gudbo fi اlmusawarati fi اlbeldati magaalada magaaladaasoo almusawarati gidaarka loo yeelay magaaladu hadday tahay magaalo gidaar lagu wareejiyey waa inuu gidaarka horta ka gudbo asagoon gidaarkii ka gudbin ee magaalada gidaarkeedii gudaheedii ku jira ma gaabin karo laakiin gidaarka markaad dhaafto gidaarka markaad dhaaftid gaabintii waad bilaabi kartaa gaabintii waad bilaabi kartaa wa an yujaawisa waa inuu ka gudbo asuura gidaarka fi lbeldati magaalada dhexdeeda magaaladaasoo almusawarati ee gidaarka loo yeelo magalada hadii gidaar leeda gidaarka waa inaad dhaaftay wاlcumraana dhulka camiran waa inuu ka gudbo fii gayriha gayri اmusawara magaaladii gidaarka loo yeelay geyrkeed waa inuu dhulka camiran ka gudbo haddiisan magaaladu gidaar lahayn sida magaalooyinka u badan yihiin hadda magaalo hadda waxaa u badan magaalo gidaar le waa yarta oo gidaar lagu soo wareejiyey magaalooyinka waxay u badan yihiin magaalo aan gidaar lahayn oo iska furan ayuu badan hoyaaladu hadday noocaas tahay markaad gaabinayso oo gaabinta aada bilaabayso maxaa shardi ah dhulka dhisan oo camiran horta ka gudub dhulka bahgooyada bannaanka markaad aadid ood u baxdid markaasaad salaaddii gaabin karta oo gaabintii aada bilaabi kartaa aljamcu bisafar haadaa mid kane aljamcu kulmin way bisafari bisababi safar safarka sababtiisii salaaddii loo jamcinayo gaabintiiyuu ka soo baxay sheekha axkaamtiisii salaadihii marka la jamcinayey oo la kulminayey axkaamtoodii iyo shuruuddoodii aljamcu kulminta salaadaha la kulminayo an tusalla alcasru casirka waa in la tukado fii waqti duhri waqtiga duhurka waa in casirka la tukado waalcishaau cishihina waa in la tukado fii waqti lmaqribi waqtiga maqribka waa in la tukado taqdiiman min taqdiimin horumarin ahaana loo tukado qas wuxuu ku yihi sheekhu jamciga kulminta macnaheeda waxaa weeye waa in salaadii casirka lagu tukado waktigii duhurka waktigii duhurkii la tukan jiray aada casirkiina tukaday duhurkii aad tukatay isla markii haddana casirkii aad hore ka tukaday waana waktigii duhurkaa la joogaa jamcaas maxaa la yidhaha jamcu taqdiim waa horumarin casirkii aad soo hormarisay walcishaau cishihii waa in la tukado fii waqti lmaqrib cishihina waa in la tukado xilligii maqribkii taqdiiman min taqdiim jamcu taqdiima la yidhaha horumarin aw amase tusalla duhru ama duhurkii waa in la tukado fii waqti اlcasri ama duhurkii waa in la tukado waqtigii casrka wاlmaqribu maqribkii waa in la tukado fii waqti اlcishaa maqribkii waqtiga cishaha waa in la tukado maxaa loola jeedaa taakhiira min taakhiir gadaal marin jamcu taakhiira la yihah kaasna jamcu taakhiir weeyo duhurkiyaa dib loo dhigi xilliga casrkaa la tukana maqribkiyaa dib loo dhigi xilligii cishaha la tukana jamcu taakhiir fayajuusu jamcigaas kulminta noocaas oo salaadihii la jamcin karo lilmusaafiri way u banaan tahay bishuruudin shuruud ayay ugu bannaan tahay fa shuruudu jamci taqdiim horumarinta jamceeda jamca shuruuddiisii sitatun lix wey salaadan markaad soo horumarinayso oo iyadoon xilligeedii la gaarin aad salaada kale ku xidhayso waxaa shardi ah shuruud lixa maalan duhurkii casirkii aad soo horumarinaya waktigii duhurka ayaa tukanaya casirkii ama waxaad soo hormarinaya salaadii cishihii markaasaad maqhribkii iyo cishihii hal mar tukane noocaas hadduu yahay yani jamcu taqdiimku lix shardi ayaa loo shardiy fa shuruudu jamci taqdiim jamca horumarinta shuruuddiisii sitatun lix albadaa'atu ku bilaabisu biluulaa bisalaati اluulaa kow salaada hore waa inaad ku bilowdo haddaad maqhribkii yani cishihii haddaad soo hormarisay oo xilligii maqhribka aad la tukanaysid marka hore maqhribka duko ka cishaha duko cagsi haddaad samayso ma ansaxayo jamci maqribkii intaadan tukan cishihii aad dukatay kabacdi aad maqribkii dukatay jamcaas kuma ansaxayo maqribkii unbaa kuwa ansaxaya marka wa niyaة اljamci kulminta niyadeedii wey fiiha fi salaati اlأuulى salaada ugu horeysa dhexdeeda waa in lagu niyeysto jamcin labadan salaadood inaad isku jamcinayso salaada hore waa inaad ku niyeysato jamcintaas haddi salaada hore marka lagu leeyahay rugnigaa doontaad niyada kula iman kartaa maala maqhribka iyo ceshihii waxaad rabtaa ceshihii inaad soo hormariso xilliga maqhribka aad la tukatid maqhribka waxaa laga rabaa markaad yani xiranaysid inaad niyeysato ceshihii inaad soo hormarinayso salaada uuladaa ugu horeysa oo maqhribkii goormaad niyeysane waktigaa doonta markaad xiranayso ayaad niyeysan kartaa maqhribka markaad xiranayso inaad ceshihii aad soo hormarinayso haddaad doonto waxaad niyeysan kartaa adigoo rukuuci ku dhex jira haddaad doonto waxaad niyeysan kartaa atixiyaadka ugu dambeeya adoo ku jira waxaa la niyeysanayeen maxay yihiin jamcintii jamcu taqdiimka salaadda niyadeedii ma ah jamcintii xilligaad doonto qabla salaam un baa la rabaa intaadan un salaamo noqsan walmuwaalaatu xirxiriirin wey beynahumaa beyna salaatayn labada salaadood dhexdooda waa in la xiriiriyo haddaad jamcu taqdiim samaynayso cishaheed tusaale ahaan aad soo hormarisay makribka markaad ka salaamo noqsatid isla markiiba cishihii waa inaad hore uga istaagto haddaad sheeko gashay maqrib markaad tukatid sheekaad bilowday sheekaad gashay qadar laba ragca la tukan karo ayaad iska daahdaahday jamcii waa kaa bur salaadda waktigeeda la joogo un baa kuu ansaxday salaadda waktigeeda la joogo un baa kuu ansaxday wa dawaamu اlcudri cudurka daa'im noqoshadiisi wey ilaa tamaami اlixraami xirashada taam noqoshadeeda ilaa laga gaaro biاthaaniyati bisalaati salaada laga xiranayo salaadaasu athaaniyati labaad jamcu taqdiimka markii aad tusaale ahaan cishihii aad soo hormarisay oo xilliga maqhribka aad la tukanayso ilaa salaada labaad ay taam noqonayso waa in cudurdaarkii uu daa'im yahay cudurdaarku muxuu yahay waa safarkii yani safarkii intaas waa inaadan ka bixin wadanu sixati اluulaa salaada hore ansixideeda ansixidaas malaynteedii wey waa darajada ugu yaraa laga soo qabsay alcilmuna min baabi ula inaad xaqiijisana waad min baabi owla darajada ugu hooseysa waa inaad ugu yaraan aada malaynayso salaada hore inay ka ansaxday salaada hore maxay tahay maqhribka iyo markaad ceshihii soo hormarinaysa waa maqhribka maqhribku hadduusanba ansixin cishana kaama ansaxayo jamcu taqdiimkiisi ma ansaxayo walcilmu ogaasho waay bijawaazi اljamci kulminta banaanaanshadeeda lagu cilmi leeyahana waa shardi waa inuu qofku og yahay uu ku cilmi leeyahay salaadaha in habkan habkan in loo jamcinayo hadduu sidii nidaamkii aan soo marray dadka iska raacraaco dad jamcinayu arkay oo maqhribkii cishihii isku jamcinayo asna waa isla jamciyey haddii la weydiyo ruuxan maxay yihiin ma aqaana dadkaan iska raaco iska leeyihi ma ansaxayo qofka jamcigiisa wa shuruudu jamci taakhiiri gadaalmarinta jamcinteeda shuruuddeeda inaane laba wey jamcu taakhiirku waa ka shuruud yar yahay jamcu taqdiimka laba shardi uun ayaa la shardin salaadda markii la dibdhigayo cishihii tusaale ahaan maqhribkii ayaad rabtaa inaad dib dhigto oo xilliga cishaha aad la tukato ama waxaad doonay duhurkii inaad dib u dhigto oo xilliga casirka aad la tukato niyatuhu niyatu jamci taakhiir jamcu taakhiirka niyeysigiisi wey qabla khuruuji waqti اlأulى salaada hore waktigeeda waktigaa bixidiisa ka hor waa inaad niyeysato inaad salaadan aad dib u dhigtay tusaale ahaan duhurka markaad dib u dhigaysid ood leedahay casirkan ku jamcinaa duhurka duhurkii waktigiisii oon kaa tegin waa inaad niyeysato duhurkan inaad dib u dhigan doonto dib inaad u dhigan doonto waa inaad niyeysato laakiin haddaadan niyeysan jamcintii ma kaa ansaxayso leanno salaada waktigeeda haddii la gaaro maxaa lagaa rabaa ima alcasmu wa ima alficlu salaada waktigeeda haddii la gaaro maxaa laga rabaa ima alcasmu inaad go-aansatid inaad hadhow salaada ku daraysid ama ficil inaad samayso dukatid labada mid laga raba wa dawaamu cudurdaarka waa safarkaa loola jeedaa cudurdaarka daa'im noqoshadiisa wey ilaa tamaami الثaaniya ilaa salaada labaad taab noqoshadeeda laga gaaro waa inaadan safarkii aadan ka bixin aljamcu hada midkan aljamcu kulmin wey bilmadari bisabab اlmadari roobka sababtiisii salaadihii loo jamcinayo halkan sheekhu wuxuu ka gudageli roob hadduu da-ayo iyagana bal habka loo jamciyo salaadihii aljamcu kulminta bilmadari bisabab اlmadari roobka sababtiisii loo jamcinayo kaljamci kulmintii la mid tahay bisafari bisababi safari safarka sababtiisii loo jamcin jiray ayay la mid tahay laakinahu sha'niye laa yajuusu ma bannaana jamciga roobka sababtiisa loo jamcinayo salaadihii ma bannaana ilaa taqdiiman min taqdiimin horumarin unbay ku bannaan tahay roobka faqad oo kale ah roobka maxaa la ogolayn jamcu taakhiir roobka jamcu taakhiir lama ogola waxaa la ogol yahay jamcu taqdiim bis ayaa la ogol jamcu taqdiim tusaale ahaan duhurkii markii duhurkii la xiranayey oo duhurkii la tukanayay ayaa markaas waxaa da-ayey roob ayaa da-ayey roobkii ayaa joogay isla markii roobkii waxaa la arkay roob iska soconaya inuu yahay oo xoogliya oo dharkii dadka uu ka qoynayo maxaa la samayn karaa casirkii yaa lasoo hormarina casirkii duhurkii markii laga salaamo noqsado ayaa casirkii isagana hore laga tukan laakiin maxaa shardi ah markii salaada labaad ee casirka ilaa laga salaamo noqsanayo waa inuu roobku socdo casirka ilaa laga ilaa labadii hal maraa laysla tukani duurkiia laga baxay casirkiia hore laga tukan ilaa casirka midda taaniyada salaada labaad laga dukanayo oo laga dhammaynayo waxaan leeyahay ilaa laga xiranayo alixraam bithaniya ilaa casirka laga xiranayo waa inuu roobkii uu joogay waa shardi waxaa kaloo shardi ah duhurkii markii laga salaamo noqsanayana waa inuu roobka iyadana joogo labadaa wakti inuu joogay shardiga markii duhurka laga salaamo noqsanayey waa inuu joogay ilaa casirka laga xihanayana waa inuu joogay roobku intaa haddii la helo jamcu taqdiim oo la samayn karaa marka laakinahu shani laa yajuuzu ma banaano jamca salaadihii in la jamciyo ilaa taqdiiman min taqdiimin horumarin maahan faqad oo kale ah bishuruudi jamci taqdiimi horumarinta jamcinteedii shuruuddeedii ayuuna ku bannaan yahay bisafari bisababi safari safarka sababtiisiina wax loo jamcin jiray shuruuddii jamcu taqdiimka safarka aan ku soo qaadannay ayaa halkana loo shardina roobka markuu da-ayo oo roobka loo yani lagu jamcinayo maca wujuudi اlmadari roobka joogidiisa micigiisana waa la shardina cinda alixraami xirashada agteedana roobka uu joogay bisalaati اluulaa salaada hore markii la xiranayo salaada hore waa duhurkii salaada duhurka markii la xiranayo allahu akbar la dhahayey waa inuu markaas uu roobku uu joogay waa shardi maxaa kaloo shardi ah cinda taxalluli minha markii duhurka laga salaamo noqsanayana waa inuu joogay maxaa kaloo shardi ah dawaamuhu ila alixraami biاthaaniya ilaa salaada labaad waa casirkii laga xiranayana waa inuu joogo waa imisa waa saddex xilli w saddexdaa xilli roobku inuu joogo waa shardi saddexdaa xili maxaa loola jeedaa cinda alixraam bisalaati اlأulى waa duhurkii wey duhurka markii la xihanayo allahu akbar la dhahayey waa inuu roobku da-ayo tan labaad duhurka markii laga salaamo noqsanayana waa inuu roobku joogo markii salaada labaad ee casirka la xihanayana waa inuu joogay saddexdaa waqti inuu roobku da-ayey waa shardi aljamcu hada midkani aljamcu kulmin wey bilmadari bilmaradi bisababi اlmaradi xanuun sababtii salaadii loo jamcinayo ayuu u baabiya halkan sheekhu raximah اllahu tacaala wuxuu uga hadlay qofka xanuunsanaya oo aan musaafirka ahayn oo magaaladiisii jooga laakiin xanuun uu hayo salaadihii ma jamcin karaa mise ma jamcin karo masaladan kutubtii hore kuma aanaan soo qaadan jirin kutubta shaaficiyaduna uma badna inay masaladan sheegaan ilaa minhaajka ma qoro ilaa minhaajka ma qoro aljamcu bilmadar in yani aljamcu bilmarad xanuun sababtiis in loo jamcinayo ilaa minhaajka laga gaaro ma qorayaan kutubta shaaficiyada kitaabkan marka sheekhan raximah اllahu tacaala masaladan uu ku qoray in qofka xanuunsanaya labadii salaadood uu isku jamcin karo oo duhurkii iyo casirkii hal mar uu tukan karo jamcaasna weliba waa labadii jamc jamcu taqdiim iyo jamcu taakhiir labada wuu samayn karaa mثلا qofka xanuunsanaya wuxuu samayn karaa duhurkii inuu dib isaga dhigo xilliga casirka inuu duhurkii iyo casirkii uu jamciyo ama inuu casirka soo hormariyo oo xilligii duhurkii casirkii iyo duhurkii uu isla tukado لأnn waxaa dhici karta qofka weyse qaadka iyo in duhurkiina uu weysada ilaaliyo ilaa casirkii uu ku ilaaliyo dhibay ku tahay in haddana uu weyse qaato biyihii ismarmariyo iyo waxaa laga yaabaa duruufihiisu inaysan saamaxayn marka muxuu samaynaa duhurkii iyo casirkii hal mar uu isla tukana maqhribkii iyo cishihiina hal mar uu isla tukana salaaddii subxiga waxba laguma jamcin karo waa gooni ayay u taagantay masaladan marka in qofka xanuunsanaya salaadihii uu jamcin karo aimada way isku khilaafeen madaahibta waxaa ogol maalikiyada iyo xanaabilada madhabka imaamu maalik iyo madhabka eh, imaam axmed labada madhab ayaa ogol shaaficiyada intooda badan ma ogola imaamu shaafici kitaabkiisa alum wuu ku diiday imaam shaafici kitaabkiisa alw masaladan marka haddiise shaaficiye aysan ogolayn muxuu sheekhu kutubtii shaaficiyada ugu soo dhex daray wuxuu ugu soo dhex daray imaamu nawowi ayaa doortay masaladan imaamu nawowina wuxuu ka mid yahay culimmada ugu waaweyn madhabka shaaficiyada marka masaladan waxay ka mid tahay min ikhtiyaaraati alimaam الnawowi waxyaalaha uu rajaxay ama uu doortay xagga deliilka uu u doortay imaamu nawowi kitaab waxaa jira laga qoray oo lagu soo jamciyey oo la yihaah ikhtiyaaraat alimaam الnawowi masaa'ilka uu doortay oo si gaara asagu uu u rajaxay imaamu nawowi masaladanaa ku jirta aljamcu biاlmadar imaamu nawowi marka isagu wuxuu u deliishaday masaladan xadiiskii imaamu muslim uu saxiixiisa ku warinayey oo nabiga salى اllahu عalayhi wasalam jamaca salى اllahu waslm wbaaraka calayhi bayna الظuhri wاlcasri wاlmaqribi wاlcishaa rasuulku salى اllahu alيه waslm wuxuu jamciyey duhurkii iyo casrkii maqribkii iyo cishihiina waa jamciyey bilmadiina magaalada madiinuu nabigu salى اllahu alيه waslm salaadaha ku jamciyey min gayri khawfin walaa maradin iyadoo cabsina aysan jirin roobna uusan da-aynin magaaladii dhexdeedana uu joogo safar uusan ahayn uu nabigu salaadahaas jamciyey salى اllahu عalيه wasalam imaamu nawowi marka xadiiskaa wuxuu ku fasiray uu ku macneeyey inuu salaadaha nabigu salى اllahu عalيه wasalam u jamciyey bisababi almaradi xanuun iyo jiro haysay nabiga salى اllahu عalيه wasalam inuu u jamciyey marka saasuu ikhtiyaaraadkii imaamu nawowi ayuu soo dhexgeliyey wuxuu ku yihi sheekha ikhtaara الnawowiyu imaamu nawowi wuxuu doortay wagayruhu gayru nawowi imaamu nawowi gayrkiisna uu doortay jawaasa aljamci kulminta bannaanaanshadeedii ayaa imaamu nawowi gayrkii ay doorteen bilmaradi bisababi اlmaradi xanuunka sababtiis in salaadihii loo jamcin karo taqdiiman min taqdiimin horumarin loo jamcin karo wa taakhiiran min taakhiirin gadaalmarinna loogu jamcin karo bishuruudi اljamci jamca shuruuddiisiina loogu jamcin karo bisafari bisababi safari safarka sababtiisiina loo jamcin jiray wuxuu ku leeyahay sheekhu raximah اllahu tacaala imaamu nawowi iyo culimo badan ayaa waxay doorteen qofku hadduu xanuunsan yahay in salaadihii uu jamcin karo jamcu taqdiim iyo jamcu taakhiir lannu culimmadaas imaamu nawwi raximah اllahu tacaala iyo culimmada dooratay iyagu waxay leeyihiin yani mashaqada dhibaatada qofka musaafirka uu la kulmayo mararka qaar waxaan ka liidan ama ka badanba ruuxa xanuunsanaya dhibaatada uu la kulmayo ayaa ka daran sidaa awgeed marka isagana waa loo fasaxay inuu salaadihii oo isku jamciyo laakiin waxaa shardiga bishuruudi اljamci kulminta shuruuddeedii ayaa loo shardin bisafari bisababi safari safarka sababtiisii loo jamcin jiray ayaa meeshana imanaya qofka markuu mariid yahay oo uu xanuunsan yahay mar walbaba oo shuruuddii hadda aanu soo qaadanay haddii jamcu taqdiim uu samaynayana shuruuddii jamcu taqdiimka waa inuu la yimaado hadduu jamcu taakhiir uu samaynayana shuruuddii jamcu taakhiirka waa inuu la yimaado allahu subxaanaه wa tacaala